بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري النيسابوري رحمه الله تعالى xadaثna mحamed بn الmuثنى وبن bashاar fii غaswaة الأxزاab wahiy alkhandq ciwaanka waan soo maray hadda ka hor haddana axaadiid ku saabsan ghaswadii ahayd ghaswaة الأxزaab khandaqna la dhihi jiray ayuu musanifka raximah اllahu tacaala keenay qala xadaثna mحamed بn الmuثنى وبن bashاar wlfظ لبn الmuثنى qala xadaثna mحamed بن jaعفر qala xadaثna شhuعبة بن الxajاaج الwاسدي abu bsطاm أmيr الmؤminiina في الxadيiث عن أbي إسحاaq السبيعي cمر بن cabd الlahi الhمdاني qala samعtu الbrا waxaan maqlay buu leeyahay albara binu caazib radia allahu canhumaa qaala isagoo yidhi kaana rasuulu اllahi sala اllahu alayh waaalih wasalam nabiga wuxuu ahaa yowma alaxzaab maalintii axzaab gaaladii reer quraysheed iyo acraabtii reer baadiyihii madiina duleedkeeda deganaa iyo qadafaan niman la yidhaahdo iyo yahuud ay dhahaysteen nabiga calayhi salaam iyo muslimiintii ay si cadaawad iyo dulmi iyo gardarraha u soo weerareen nabiga maalintaasi hawshii ka socotay godkii la qodayay ee ku saabsanaa dhufayska uu ka qayb qaatay calayhi salaatu wasalaam kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam yowma alxazaab yanqulu macana turaaba carada ayuu qaadayey oo naqlinayey macana annaga maca annaga sida dadka kaleba ay godkana u qodayaan caradana u qaadayaan ay u fogeynayaan ayuu nabiguna uga qayb qaadanaya calayhi salaatu wasalaam waa rasuulka ilaahay waa qaa'idkii ummadda muslimiinta ah waa afdalu alkhalqi calayhi salaatu wasalaam maca dalika tawaaducii safiiri intii geed loo loo aaray oo loo hooseeyey iskamuuna fadhinine oo amarka unuuna bixinaynina kaana yushaariku alcamala calayhi isalaatu wasalaam shaqadii buu ka qayb qaadanayay mar waxay tusaysaa cibaadadu iyo ajirka qof walbaba waa rabaaye inuu ka qayb qaato marna waxay tusaysaa tawaaduc in nabiga calayhi salaam uu baro saxaabadiisu inayna qofna uuna isweynaysiinin marka saddexaadna dhiirigelin weeyaan oo mas-uulkii oo shaqadiiba faraha kula jira oo hawshii ka qayb qaadanaya dadka kale fadhi ooma yaallo saa darteed bay saxaabadu waxay dhahayeen markuu nabigu masjidkii dhisidiisana uu ka qayb qaadanayay lain qacadnaa waannabiyu yacmalu fadaaka mina alcamalu almudallalu haddaan fadhiisanno oon iska fadhino nabiga oo shaqaynayo aan fadhino camal dalaal iyo baadi aan ku sugannahay bay dhihi jire waa kici jiray way ka qayb qaadan jireen rasuulka haddayba arkeen calayhi salaam walaqad waaraa wuxuu qariyey aturaabu caradiibaa waxay qarisay bayaada badnihi nabiga calooshiisii caddeedee caseed waxaa qarisay turaabtii iyo caradii baa qarisay caradii baa la qaadayaa markaasaa nabiga calayhi salaam waa qaar qaawan yahay calooshiisii baa markaa nabiga calayhi salaam maradii ay qariso carradii ay qarisay turaabtii wa huwa yaquulu wuxuu dhahayay nabiga calayhi salaam wallaahi lowlaa anta mahtadayna ilaahay baan ku dhaaranay ilaah haddaan adiga ahayn maanan hanuunayn oo kuwan ordaaya diinta inay damiyaan raba hidaaya la'aan iyo hanuun la'aan baa wadda kuwan difaacaya yurkaleh kala dagaalaya difaacayana hidaaye iyo hanuun ilaahay uu siiyey bay ku heleen walaa tasadaqnaa haddaanan hanuunin maanan sadaqaysnayn sadaqa maana baxsanayn walaa sallaynaa maanan tukanayn faanzilan deji oo deji allow sakiinatan xasillooni iyo geesinnimo calaynaa korka annaga ina alulaa kuwaas gaaladaa qad abow calaynaa waana diideen annaga diinta diintaanadii inay qaataan bannaankana naga maraan qaala wa qaal ina almala qad abow calayna idaa araaduu markay dooneen fitnatan fidno inay diintaana naga fidneeyaanna abaynaa ka diidnay markaasuu wayarfacu biha sawtah sawtkiisa kor u qaadaya abaynaa abaynaa abaynaa buu dhahay nabiga calayh isalaatu wasalaam ka diidnay oo ka diidnay oo ka diidnay ah, yuriiduuna liyudfiuu nuur allahi biafwaahihim inay afkooda diinta ku baabiyaan bay rabaanoo dhinac walba waxay ugu ordaayaan waxaa weeye diintaa iyo nuurkaasay u jeedaan ka diidnay buu dhihi jire nabiga calayhi isalaatu wassalaam qaala xadaanaa moxamed ibn muhana alcanazi abu muusa qaala xadaanaa cabdiraxmaan ibnu mahdiy qaala xadaanaa shucba ibnu alxajaaj can abi isxaaqin qaala samictu lbaraa fadakara milahu ila anahu qaala ina alulaa qad baqow calayna ayuu yidhi ina alulaa qad baqow calayna waa ninka layihahdo waxaa la mutaabicinaya maxamed binu jacfar ilaa anahu qaala waa cabdiraxmaan binu mahdi qofka saaleh wuxuu ziyaadiyey ina alulaa qad baqow calayna riwaayadiisa way nagu qooqeen oo qooq iyo duqyaan iyo kibir iyo gardarro ayay nagu soo weerareen qaala xadaanaa cabdullaahi bnu maslamata alqacnabiyu qaala xadaanaa cabdulcaziiz bnu abi xaazim can abihi aabihiis oo abu xaazima salamata bnu diinaar can sahal bnu sacdin isaacidiyi abulcabaas qaala jaaana rasuulu ullah rasuulki ilaahay baa noo yimid calayhi salaatu wasalaam wa naxnu annaga oo naxfiru lkhandaqa dhufayskii qodayna si ayna gaalada noogu soo gudbin wananqulu turaaba caradiina qaadayna calaa aktaafina degta iyo garabka annaga iyo dhabarka ku qaadayna oo ila carrada waa laga fogeeye goodkiisa una u xabaalmin faqaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi allaahuma allow laa caysha noolal ma jirto baaqi ahoo wanaagsan ilaa cayshulaakhira aakhira cayshkeediiyo nolosheeda mooyeene fakfir lilmuhaajiriina muhaajiriin ilaa ugu dambi dhaaf wal ansaar iyo ansaar waa tasliya iyo sabirsiin iyo inuu nabiga indhahooda ka soo laabo adduunyada maxaa yeelay nolosha adduunku nolol weyn ma aha xayaatu dunya baa la yidhahdaa wayna yar tahay wayna hoosaysaa aakhare markii loo fiiriyo oo baaqi ah oo nicmo fara badanna lagu helo oon dhammaanaynin nolosha adduunka wax weyn maaha saa darteed fibayhaqi wuxuu soo saaray nabiga calayh salaam markuu arko wax cajab geliyo adduunyada ku saabsan dhallalaabkeeda wuxuu dhihi jiray labayka allaahuma laa caysha ilaa caysha laakhira ilaah adigaan ku ajiibnay indhahana waan ka soo leexinay ila walaa tamudanna caynayka ilaa maa matacnaa bihi aswaajan minhum laa tamudanna caynaaka ilaa maa matacnaa bihi yacnii indhahaada ha usii ha ku taagin ayaa la yidhi waxaa kuwaas lagu raaxeeyey oo qaybo kala duwanoo adduunyada ay haystaan indhaha u taagin tii buu nebigu ka jawaabay wuxuu yihi labayka ku ajiibnay allaahuma laa caysha ilaa cayshu alaakhira qofka marka markuu adduun arko ama guryo ama alaabo ama wax umburqurxsan ama maal ama xoolo u arko inuu arrinkaas naftiisa kula hadlo oo sabirsiiyaa la rabaa oo dha waxaan sooma ahaa berri baaba laga tegi waa wax laga dhiman noolal ma ah daa'ima mid waxaystiye midaan waxaysanin mogodkii baa la wadageli qof walba iyo camalkiisa weeye nolosha saxdaa waa midda aakhiro saa inuu qalbigiisa u sheego naftiisa u akhriyo ayaa la rabaa qaala waxadaanaa muxamed bn muhana wibnu bashaar walafdu ibn muhana xadaanaa muxamed bnu jacfar qaala xadaanaa shucba can muxamed bn qurata can anas bni maliki can اnabiyi sala اllahu alayh waalih wasalam anahu nabigu qaala wuxuu yidhi allahuma laa caysha noolal ma jirto kaamila oo xayaato ahoo lagu daa'imi ma jirto ilaa cayshulaakhira aakhira caayishkeeda iyo nolosheeda eh, mooyeene nolosha aakhiro unbaa nolol sax ah waina daara alaakhirata la hiya alxayawaan daarta aakhira ayaa meel lagu noolaadaa oo lagu raaxaystaa faqfir lilansaar ansaar ilaah u dhaaf waalmuhaajira iyo muhaajiriin ilaah u dhaaf saasuu dhihisha nabg alay slam saxaabadu labadaa bay ka koobnaayeen muhaajiriin iyo ansaar muhaajiriin iyo ansaar weeye oo iskaashaday oo ragna cududoodii oo xooggoodii intay la yimaadeen magaalada madiina dil garab istaagay walaalahood reer ansaar kuwa kalena dhul iyo dhaqaalo waxay haysteen bay walaalahood kusoo dhoweeyeen way isgarabsadeen tacaawun baa dhex maray diintii bay kor u wada qaadeen nabigoodana waa difaacdeen calayhi isalaatu wasalaam marka in loo duceeyo way mudan yihiin fakfir lilansaari ansaar iyo walmuhaajira muhaajiriin ilaa wadambi dhaaf qaala xadaana muxamed bnu muhanى wabnu bashaar qaala ibnu muhanى xadaana muxamed bnu jacfar akhbarana shucba can qataada ibnu dicaama qaala xadaanaa anas bnu malikin ana rasuula allahi sala allahu alayh waalih wasalam kaana yaquul wuxuu dhihi jiray allahuma ina alcaysha cayshu laakhira noloshu waa nolosha aakhiro qaala shucba ow qaal allahuma laa caysha ilaa cayshu laakhira faakrim ilansaara ansaar ilaahu karaamee walmuhaajira iyo muhaajiriin akrim irxam ikfir intaba waa tanawic alfaad kala duduwan intaba la adeegsaday weeyaan ansaar horumarinta la hormariyeyna tartiib lafdi ah la dhahaaye ma aha tartiib oo martabi ah ma aha ma aha martabada ansaar iyo muhaajiriin muhaajiriin baa ka fadli badan nimanka xoolahoodii dhaqaalahoodii dhulkoodii ka soo dhaqaaqay lilaah ilahay dartii uga tegay iyo tawxiid iyo diin haddana uu istaagay inay diintii difaacaan oy garbu noqdaan muhaajiriinta ka fadli badan qaala waxadaanaa yaxya bnu yaxya wa shaybaan bnu faruuqa qaala yaxya akhbaranaa waqaala shayban xadaanaa cabdulwaarif can abi tayax yaziid bnu xumaydin an anas xadaana anas bnu malik buu yidhi qaal kaanuu yartajizuun waxay ahaayeen kuwo shicra gabya rajisku waa nooc kamid a ashcaarta ka mida wey baxrurajis baa la dhahaa qaarkoodna shicirba maaha bay leeyihiin qaar way yar liidaan laakiin waa ashcaarta shacirka ugu fudud weeye ugu sahlan kaanuu yartajizuun wa rasuulullah nabiga calayhi salaatu wasalaam macahum macooduu ahaa wahum yaquuluuna iyagoo leh allahuma laa khayra khayr ma jiro ilaa khayru laakhira aakhiro khayrkeeda mooyeene adduunyada waxeedoo dhanba kol haddii geeri ay ka dambayso laga dhiman wax weyn ma aha oo lagu daalo fansuril ansaara ansaar u gargaar waalmuhaajira iyo muhaajiriin u gargaar iyaduna waa tacbiir kale wey lafdi kale wey wafii xadiidi shaybaan badla fansur fakfir xadaana maxamed bnu xaatim qal xadaana bahs ibnu asad xadaana xamaad bnu salma xadaana haabit bnu arasin haabit ibnu aslam albunani can anas bni malikin radi allahu canhu ana asxaaba muxamedin sala allahu aleyh wasalam asxaabtii nabi moxamed calayhi salaam ee muhaajiriin iyo ansaar ka koobnaa kaanuu yaquuluuna waxay dhihi jireen yowma alkhandaqi maalintii ateerada iyo dhufayska yowma alaxzaab naxnu aladiina naxnu annagu aladiina khiyaartii raggii baan nahay iyo dadkii baayacuu muxamada nabi muxamed mubaayacada iyo heshiiska la galaya ballanta cala alislaami islaamka raacidiisa iyo toosidiisa iyo difaacidiisa kula mubaayacooday maa baqiinaa intaan nool lahay abadan weligeenana baycadaasaa ku jirana iyo ballanta iyo heshiiskaas waana oofinaynaa ficlan way oofiyeen way ka soo baxeen way ku dhinteen ayaga oo sidaa u taagan aw qaal cala aljihaadi baan kula heshiinay shaka xamaad wanabiyu yaquul nabigana sala allah alay wasalam wuxuu dhahaya ugu jawaabaya allahuma ina alkhayra khayr khayrku waxaa weeyaan khayru laakhira aakhira khayrkeedee faqfir lilansaari ansaar u dhaaf waalmuhaajira iyo muhaajiriina u dambi dhaaf siday khayr laakhira u heli lahaayeen bacdu qaswati diiqarad diiqarad meesha la yidhaahdo qaswadii laga soo abaabulay iyo waqayrihaa qayrkeed oo baadiyihii shuftadii ka timid shuftadii soo kacday magaalada madiina timid ee hadda xoolo raadiska ahaa ee dhacay geeri nabiga calayhi salaatu wasalaam wixii ku dhacay ee lagu dhuftay baa laga sheekayn doonaa qaala xadaanaa qutayba bnu saciid ibnu jamiil ibnu dariif albaqlaani qaala xadaanaa xaatim yacni ibni ismaaciil can yaziid bn abi cubaydin qaal samictu waxaan maqlay buu leeyahay salamata bnu lakwac moolihiisi wey yaquulu salamo leh kharajtu waxaan baxay qabla an yu'adana intaan la aadaanibin biluulaa aadaankii hore salaada subax aadaankeeda hore intuuna dhicin ayaan kacay buu yidhi qaabe iyo xoolaha meesha daaqayeen xaggaas u socdaa wa kaanat liqaaxu rasuulilah magaalada madiinuu ka baxay wuxuu leey wa kaanat liqaaxu rasuulilah nabiga calayhi salaam geeliisa irmaanka ahaa tarcaa waxay daaqaysa bidii qarad bay daaqaysa marka nebiga inuu geel lahaa arina waa lahaa calayhi salaatu wasalaam laakiin sadaqadiisaa badneed waa bixinaya ilaa uun waxbaba ka tegin wuxuu ka tegay o dhanna waa dardaarmay sadaqay noqotay ilaa nabiga calayh salaam geel iyo ari iyo beeraba iyo dhulba waa lahaa sala allah aleyh alih wasalam wa kaana liqaaxu rasuuli llaahi sala allah alay wasalam tarca waxay daaqaysa bidii qarad qaala falaqiyanii ghulaamun waxaa ila kulmay wiil licabdiraxmaan bin coof uu lahaa oo xoolaha raaci jiray faqaala wuxuu yidhi ukidad waa la qaaday liqaaxu rasuulillaah nabiga calayhi salaam geeliisa haleeladaa ah, ahaa laqaad niman baa geeli dhacay geeli waa la dhacay niman qadafaaniyiin la yidhaahdo ayaa yimidoo geeli dhacay faqultu waxaan yidhi man akhadaha oo yaa qaaday oo dhacay qaala qadafaanu reer qadafaan maalinta axsaabna qayb ka soo galay dagaalka qaala fasaraqtu markaasaan dhawaaqay buu yidhi alaaa sarakaatin saddex qaylo oo dhawaaq maan dhawaaqay yaa sabaaxaa anoo leh qoomkaygiiow waa nugu waabariistay bay ka dhigan tahay yaa sabaaxaa cadow baa nugu waabariistay war ka kaca war waa waray oo kale iyo oo iyo oo kale wey qolaba sibay isticmaashaa markay qaylada ay qaylo geraarinaysee dhibaato iyo wax jira ay colaadinayso yaa sabaaxaah buuyi saddex jeer waa amin adaankii hore weli dhicin oo ummaddu ay degantahay hole guryahooda ku wada jiraan qaala fa asmactu waxaan maqashiiyey maa bayna laabatayi lmadiina madiina labadeeda laab labadii xaro xara sharqiya xara qarbiya wixii deganaa magaalada madiina inta ay ka koobnayd macaa cawaanideedii buuladeedii qayladeydii baa laga maqlay buu yidhi uma indafactu qaylo kaliya marka kuma istaagineen waan dhaqaaqay inta ragga kale iyo lasoo diyaargaroobaayo anigu waxaa idhi bu yidhi nimankayna xoolihii fogaynine geeri ka gaadh keligiiba orday waa salaama waa geesi geesi dhal geesi la yaqaano weeye shujaaca ashjacaab min ashjaci saxaaba buu ka mid ahaa haddana ha ahaatee lugtiisuu maali jiray faras markay ragga ku dagaalamaan asagu lugta iyo faraska ayaa isku mid ahaa geesi buu ahaa radi allahu canhu ardaa dafactu markaasaan booday buy calaa wajhi anigu wejigaygaan ku booday xataa adragtuhum ilaaaan gaaray nimankii ayaga ahaayee muqaada shuftada ahaa bidiiqarad baan ku gaaray meeshaa diiqarad la yidhaahdo walxaal baan gaaray qad akhaduu ay kaxaysteen geelii nabiga yasquuna ayna yasquunaqad akhaduu ay guda galeen yasqawna inay ka waraabiyaan oy ka cabbaan min almaai biyihi biyo meesha ku yaala ceel ayay ka cabbi rabeen halka iyagoo tago ku foorarsaday yaan ka hoskacay buu yidhi fa waxaan guda galay armiihim inaan ganaayo binablii leebkaygii ayaan ku ganaaya oo shiishkii wa kuntu waxaan ahaa raamiya nin toogyahana nin toogyahan oo shiishahan shiishihana ayaan ahaa oo qannaaska kaydhaan dadka toogta aad u yaqaana oo meeshaan shiisho aanan la waayeynin ayaan ahaa buu leeyahay wa aquulu waxaan dhahaya leeb kasta markuu ganaayo beydkanuu raacinaya hadalkan ayuu raacinay geesinimadiisana way tusaysaa inuu maaragtay uuna isqaribaynin ana anigu ibnulakwac baan ahay walyowmu maantana yowmu rudacin weeyaan saasaan dhahay buu leeyahay markaa leebka ganaba saasaan dhahay buu leeyahay anigu waxaan ahay saad ii ogaataan ibnulakwac salaan binu akwac baan ahay geesigii la yaqaanay baan ahay geesinimadii magaciisa markuu sheegaya de way garanayaan geesigii inuu yahay ninka haya maanta ana bnu akwac ina akwac baan ahay waa tii nabigu lahaa calayhi salaam ana nabiyu laa kadib ana bnu cabdilmualib oo kale wey inugu qofka xaaladaas oo kale markuu joogo inuu faano oo gaalada uu jiba tuurto oo geesinimadiisa bannaanka keenayo baasilnimadiisa waxa weeyaan waa wax loo baahan yahay xilliyaha la ogolyahay shaafeertanka iyo ismuujintay ka mid tahay ana bnu akwac ina akwac baan ahay salama walyowmu maantana yowmu rudac wey waa maalintii bakhaylka la'iimka uu dhiman jiray bakhaylka maalintuu dhiman jiray wey inta wixiisii u bakhayray wax dad leeyahayna haddana u indhataagaya maalintuu dhiman lahaa wey maanta yowmurudacu waxaalo badan bay gelgelinayaan laakiin waxaa ugu muuqaal badan ama ugu mashhuursan culamadu ay sheegaan waa qofka la'iimka ah la'iim bukhliga wuxuu ka gaaray meel xun buu ka gaadhay oo ikhyaarnimadii sharaftii ay ka dhimatay wuxuu samayni ruducuuna nuugmada laga keenay nuugidda laga keenay rabaac min arabaac weeyaane dadkii martida ahaa iyo dadkii maaragtay su'aalanayay wax weydiisanayay baahnaa iyo sayna u maqal xoolihii markuu lisaayo ama maanaya habeenkii weel qaadan maayo xoolihii buu dhex geli afku ku soo fushuqayaa saan shooqshooqdaba loo maqan weelka uu ku lisaayo caanaha oo wax nasiibaa ah loo dhahay inaan lagu soo leexanin aridkii iyo afku ku nuugaya kadib buu iska soo baxaya deen asagoo waxba weelba aan wadanin marka maalintuu dhiban jiray wey saas ka wadaa ah. fa buu leeyahay markaasaan gabyaayay oo baxarkaa baxarrojiska ku celceliyay xataa baan waday aan istanqadtu ka riday aan soo riday alliqaaxa geeri irmaankahaa minhu nimankii qadafaaniinta geeri oo dhan ba waan ka riday buu yidhi wastalabtu waxaan weliba ka furtay minhu xaggooda alaaiina burda soddon marana waan ka furtay buu yidhi maryihii ay markay iga baxsan waayeen nin walba calalkiisa tuur bayi tuur carar geelina gadaal buu iska mariyey soddonkaanuu ka riday maca rumaax iyo hubkina waa lamid qaala wa jaءa الnabiyu nabiga calayh salaam baa yimid amin barqina wannaasu dadkiina waa yimaadeen markaas la soo gaaray faqultu waxaana yaa nabiy allah nabiga ilaahayow inii qad xamaytu alqowma qoomka waxaan ka ilaaliyey oon oga seegseegay oon ka dhowray almaa biyihii inay cabbaan baan u diiday wahum cidaashun way oomayiin hadda fabcad ilayhim waxaad u dirtaa ciidan asaacata haddadan ciidan ka daba dir fa qaala markaasuu wuxuu yidhi nabiga calayhi salaam yabna alakwac salama bin akwacow malagta nimankan waad ka adkaataye fasjiix u dhimri ah, faraha ka qaad hadda faraha ka qaad oonkooda iyo waxooda faraha ka qaad qaala uma rajacnaa waan soo laabanay buu leeyahay wayurdifunii rasuulullah nabiga calayhi salaam baa ifangeliya calaa naaqatihi hashiisii calayhi salaatu wasalaam nabiga hashiisiibuu gadaal iga saaray ilan lug buu ku soo ordaye xataa dakhalna almadiina ilaa magaalada madiina ka soo gallo mukhtasar weeyaan isagoo dheeroo faahfaahsan waa kan qaala xadaana abubakr bn abi shayba qaala xadaana haashim bn alqaasim xaa waxadaana isxaaq bn ibraahim aqbarana abu caamir alcaqadi kilaahumaa can cikrima bni camaar xaa وxadaana cabdالlah bn cabdiraxmaan الdarmi whada xadiiثu akhbarana abu caliy اlxanafi xubaydullahi bn cabdilmajid aha qaala xadaana cikrima wahuwa bn camaar weeyaane xadaana iyaas bn slmة qaala xadaanii abi salma bn اlakwac radi allahu canhu qaala qadimna alxudaybiya qisadii kor buu ka soo bilaabay xudaybiyaan imaanadan soo gallay waa meeshii magaalada maka duleedkeeda aheedee muslimiinta lagu reebay ee loo diiday inay maka ka galaan gaaladeen markii dambe heshiis lagu kala qortay meeshaas xudaybiyada ceel buu ahaa ayaa nimid maca rasuulilah annagoo nabiga la soconna calayhi salaatu wasalaam wa naxnu arbaa casharata mia annagoo ah afariyo toban boqol afariyo toban boqol waxaa laga wadaa kun iyo afar boqol kun iyo afar boqol baan ahayn qaarkood saddexiyo toban kun iyo saddex boqol qaarkood shan iyo toban kun iyo shan boqol intaasaa lasku hayaa wa calayhaa ceelkaasi calayhaa cala alxudaybiya laaskii iyo ceelkii xudaybiya biyoyari darteed hamsuuna shaatan konton neef oo ari laa turwiihaa ma cokonaynayso konton neef oo ari kama cabbi karaan oo biyo kama heli karaan iska dhaaf raggan iyo intaan odadeh biyaheedii baa sii dhammaanaya qaala faqacada rasuulullah nabiga calayhi salaatu wasalaam calayha hamsuuna shaatan baa kor taagan oo laga waraaminaya laa turwiiha waladeeqil adhari waa la dhihi karaa qaala faqacada rasuuluullah nabiga calayhi salaam baa wuxuu kor fadhiistay calaa jabar rakiya ceelkii karkaarkiisii karkaarkii qarkiisii ayuu nabigu fadhiistay faimaa dacaa inuu nabigu ilaahay baryo ducaystay wa imaa basaqa inuu ku tufay fiiha ceelkii waxay ahaataba riwaayo kale inuu leebkiisii ku tuuray qaal fajaashat markaasay soo burqatay jaashad ishii ceelka oo iska dhariir ahayd oo yareed oo baabab ahayd oo sii dhammaanaysay <clears throat> yaa jaashad soo maaratay murqatay <clears throat> fasaqaynaa waan waraabinay xoolahaan wadanay <clears throat> wastaqaynaa annagana waan cabnay oo waan dhaansanay fastaqaynaa <clears throat> wastaqaynaa <clears throat> qaala uma ina rasuula allahi sal allahu aleyh wasalam nabigu dacaanaa wuxuu noogu yeeray lilbaycati baycadii ayuu noogu yeeray fii asli shajara shajarat ridwaan geedii qurcaha hoosteeda ayaan fadhiisannay bayco iyo heshiis in la galo ciidanku waa yaryahay cadow weyn oo kufaaru qurayshana waa la dul dugan yahay sansaan colaadeedna way isku bedeshay cumradii marka hore loo yimid in cadowgii uu diidan yahay dagaalla uu ku baaqi rabo ragoo la sheegaya cuhmaan binu cafaanoo la diray war annaga dagaal ooma jeedna cumro ujeedna nabigu uu diray in la dilayna waa soo yeedhay baycad deg dega marka yaa la galay heshiis buu nabiga saxaabada la galay inaan la kala cararaynin maanta la dagaalamayo ima almowt wa ima annasri in la samayn doono ayaa heshiis lagu galay qaala fabaayactuhu waan la mubaayacooday nabiga calai salaam buu leeyay aniga saamaha awal annaas dadkii u horreeya heshiiska galay nin walba gacanta la saaraya oo heshiiska ballanta ma gade haa ayaan la galay qofka dadka horreyan ku jiray buu uma baayaca baycadii buu waday wa baayaca baycadii buu waday saxaabadii raxanraxanya kooxkoox xataa ida kaana fii wasadin min annaas dadka dhexdooda markuu maraayo kala barki maraayo qaala nabigu wuxuu yidhi baayac yaa salama salama bin akwacow ila mubaayaco heshiis ila gal qaala qultu waxaan ihi qad baayactuka yaa rasuul allah waan kula mubaayacooday fii awali nnaas dadka ugu horreeyey baan ku jiray raaci hore qaala wa aydan mar kalena kaalay qaala wa ra'aanii rasuuluullah nabiga calayhi salaam baa i arkay casilan aniga oo iska maaragtay hubla'aana yacni laysa macahu silaax wax hub aanoon wadanin ayuu i arkay nabiga calayhi salaatu wasalaam qaala fa acdaanii rasuulullahi wuxuu isiiyey calayhi salaatu wasalaam xajafa gaashaan aw daraqa gaashaan waa isku mid ayuu yidhi qabso wixii kugu soo dhacaya cadowga iskaga dhig uma baayaca wuu mubaayacooday salaan bin cakwac nabiga alay slam waa la mubaayacooday xata ida kaana fii aakhiri اnnaas dadka aakhirkoodii markii la maraayo raaci u dambeeyey yuu haddana qaala nabigu wuxuu yidhi alaa tubaayicunii ya salama salama miyaada ila mubaayacoonaynin qaala qultu qad baayactuka waan kula mubaayacooday ya rasuul rasuul allow fii awali naas dadkii u horreeyana waan ku jiray wa fii awsad innaas dadka dhexana waan ku jiray qaala wa aydan mar saddexaadna kaalay qaala fabaayactuhu aalian mar saddexaad yaan bayca la galay ka gaar ah oo waxay ahaayeen nabiga calayh salaam cinaaya gaara ah iyo heshiis gaara ah ballama gaara ah laga gadaayo la og yahay inay hadhow ay wacdara muujin doonaan uma qaala lii wuxuu igu yidhi yaa salama salama binaakocow ayna xajafatuk awa gaashaankaadii ow daraqatuk awa gaashaankaadii allatii cadaytuka aanku siiyey qaala qultu waxaan yaa rasuul allah laqiyanii cammi adeerkii baa ila kulmay caamir ahaa adeerka caamir ayaa ila kulmay casiran isagoo hub la'aan ahoo gaashaan aan lahayn oo faacdaytu iyaaha asagii baan siiyey gaashaankii qaala wuxuu yidhi salama fadixika rasuuluullah nabiga calayhi salaam baa qoslay sala allahu aleyh waali wasalam wa qaala markaasuu wuxuu yidhi innaka adigu kaladii kii baad la mid tahay qaala yidhi alawalu hadda ka hor ninkii yidhi baad la mid tahay allaahumma abqinii ilaahw isii oo ii sahal xabiiban midaan jeclahay huwa axabu ilaya iga jecel min nafsi naftayda midaan jeclahayoo naftayda iga jecel isaga ilaahayow ii dalabo isii kii yidhi baad lamid tahayoo naftaadi waxaabaad ka jeclaatayba adeerkaa caamir baad ka jeclaatay oo adiga waxaad iskaga dhigilaha isagii baad u hurtood siisay kaasaad lamid tahay oo yu'iruuna calaa anfusihim baad noqotayoo yacni walaalkii ama adeerkii waxaan soo marray xaya caamir inuu ahaa walaalkii akhii caamir akhii caamir baa imaan soo marray haddana cami caamir baa laleeyahay marka waxaa dhici karta inuu ahaa akhuuhu min alraqdaac isku naas inay nuugeen xagga nasabkana camuhu adeerkiinu ahaa sida xamse iyo nabiga baa isku ahaayeen xamse iyo nabiga calayh salaam walaalana way ahaayeenoo isku naas bay nuugeen adeerkiina wuu ahaayo aabihii buu la dhashay marka waxba isma khilaafayso uma ina almushrikiin gaaladii raasaluuna haddaanu shir fadhinay muddo badan xudaybiya oo annagana aan halkii fadhinaa iyaguna hadba qof ay diraayeen oo inoo diidanaayeen xarag inaan gallo kadib raasaluuna waxay noo soo direen oo inoo soo fariimeen asulxa heshiis inaan gallo aan heshiinoon wada hadal gallo way imaadeen xataa mashaa bacdunaa heshiis baa la galay waa soo marray xalayto cashiradii waa soo marran soo marraye aan ku soo marray suhayl binu camar iyo ballamihii iyo heshiiskii la galay ee nabiga calayh salaam uu iskaga tanaasulay si loo helo maslaxo weyn oo ka weyn waxaasoo dhan xataa mashaa bacduna barkaana wuxuu dhex socday fi bacd marka kale waa isdhex soconnay buu le heshiiskii wuxuu keenayay in laisdhex maro oo madiine imaada anagana makaan tegaynaa asxaabtu waa asxaab waa dad hadaf iyo risaalo la wey dacwadoodii bay fursad u heleenba ayaguna tijaaro iyo beecsharo iyo adduun bay raaraadinayaan markaasaa laga hoos bixiyey intaasoo kumanaan qof ah ayaa hal mar soo islaamay laba sana gudahood wasdalaxnaa heshiinay qaala wakuntum waxaan ahaa tabican mid raacsan lidalxa bin cubaydillaah dalxa bin cubaydilah baan walaalo ahayn saaxiiba ahayn oon u khidmayn jiray asqii farasahu faraskiisa ayaan u waraabin jiray wa waana u hagaajin jiray oon u khidmayn jiray axusuhu manaa waxaa weye xasigu waa cawsguridda iyo in maaragtay wax loo qabto faraska weya xuskaa la yihahdaa innaga maxaan dhahnaa xusaska xus mataqaanaa meelaha xuska caws baa ku jira moogta ah, cawskaa markaa xusaska laga soo guraayo maxaa la dhihi jiray ya soomaali gaaru lahaa magaranaysaan ya xulaysi ya waa usoo xaluulaysan xaluulaysi waa la dhahaa wax kalena waa la dhihi karaa marka waxaa weeyaan waa xusu xuska yaan cawska iyoogu soo xaluulaysanayay faraska waa akhdumu waan u khidmeynayey wa aakulu min dacaamihi cuntadiisana waa cunaayey marka cuntadaas iyo jalkaasuu ku haystaa reerka oo dacwadiisa iyo diintiisa barashadeeda iyo howlihiisa uu ka wataa khidmada ciddana qayb buu ka gala faraska iyo shaqadiisa u ilsaaranyih wa taraktu ahlii maxaa yeelay asaga waxba ma haysto wa taraktu ahlii reerkaygii iyo wamaalii xoolahaydii waan ka soo tegay muhaajiran ila allah anoo hijrooday ilaahay dartiiyo w rasuul u soo hijrooday sala allah alay wasalam ayaa xoole iyo dadba ka soo tegay buu leey iyo dal iyo dunyaba marka ninkan aan la noolahay inuu marka xoolaha iyo cuntada ma ahee shaqada reerkana qaybtaydii ayaan ka qaatay buu leeyahy ikhyaarnimaday ka mid tahay inaad isqoqobin markaad cid ka tirsan tahay la nooshahay ku jaran tahay ciddaas inaad ka mid noqoto oo wixii khidmo iyo shaqo iyo wax laqabad ah aad ka qayb qaadato ayaa loo baahan yahy tacaawunka idugu waa tacaawun baa lagu sameeyey tacaawun ka qayb qaado saasaa markaa la rabaa khiyaarnimaay tusaysaa waxay tusaysaa in adi laftirkaada aad nafci keeni karto oo aad waxbixintaba adiga ay kaa suurowdo ayaa la rabaa ayib qaala wuxuu yidhi salaama bin akwac falama isdalaxnaa markaan heshiinay naxnu annaga iyo wa ahlu makata reer maka wakhtalata bacdunaa barkaana uu dhex maray bibacdi marka kale aas dhex gallay ataytu shajaratan geed baan imaaday buu leeh heshiiskii baa dhacay meeshii baa la jooga weli lama noqonin laisdhexgeliyo dadku waa ilmaadeer oo waa dad badan baaba kala maqnaa muddo badan marka wuxuu yidhi ataytu shajara geed baan iska imaaday buu yidhi ila waan isdhex galee fasakaxtu markaasaan iska xaaqay shawkaha qodaxdeedii qodaxdeedii baan iska aruuriyey oo iska xaaqay oo iska xaaqay oo markaasaan fadajactu saaxday fii asliha salkeedii geedkii hoostiisaan saaxday qaala fa aataanii waxaa ii yimid arbacatun afar min almushrikiina gaaladii ka mida ah, min ahli makata reer maka ka mida ah. heshiis baa hadda la galo waa la isla fadhiistaa fajacaluu waxay gudagaleen waa cadow weli cadowniba ku jirto yaqacuuna inay ku dhacayaan oo wax ka sheegayaan fii rasuulilah nabiga calayhi salaatu wasalaam nabiga caydiisii bay galeen wax ka sheegiisi fa markaasaan tan u cadhooday baan fataxawaltu oo guuray ilaa shajaratin ukhraa geed kalaan tagay buu yidhi dagaal ma dhigi karo oo heshiis baan gallay afxumadoodana ooma adkaysan karo geedkana iskaga wareegay buu yidhi wacallaquu waxay sudheen silaaxahum hubkoodii ayay geedkii aan ooga soo tegay intaysu sudheen ayay wadajacuu iska saaxayn ayaguna fa baynamaa hum ayaga oo kadalika halkaa jiifa id naadaa waxaa dhawaaqay munaadi mid dhawaaqay min asfali lwaadi togi hoostiisa xaggan hoose ah maan qiilo ka maqallay yaa lalmuhaajiriin wuxuu leeh muhaajiriinay ka kaca qutila ibnu zunayn ibnu zinan baa la dilay ah, warkaasun baa yeeray war jira markaa m waa un war lazaxmaryeelay sida cumaan oo kale waa la dilay yiri qaala fakhtaratu sayfi isla markii baytaan boodan seefteeda soo baxso wangalkeeda soo baxay yaan uma shadatu xaggee kugu dhow uma shadatu waxaan ku orday calaa ulaa'ika alarbac afartii ayaga ahaa wahum ruquud ayagoo jiifa afartii geedkaa naga soo kacay afxumada waday ayaa yidhi hadda warkiibaa dagaal ba isku bedeshay sheekadane afartan ku baxa afartii baa soo aadaybiyo faakhadtu silaaxa hubkoodii baana ka arursaday fajacaltuu hubkii oo dhan waxaan yeeshay liqdan cantoodo fii yaddi gacantayda ku jirto gidi cantooda hal gacanah yaan ku soo aruuriyey nin taabiciah wuxuu leeyahay waxaan arkay salaama binu akwac ood moodo gacantiisa neef geela cagtiisa aad moodo ayaan arkay ku dhihi jiray nin xoog badan gacantiisa sacabkiisa ayuu tilmaamayey wuxuuna maantaan isku aruuriyey ayaan hal gacan iskuu keenay iyadood moodo cantoodo wixii ay wateen warmo iyo seefi iyo alaabtoodii uma qultu waxaan gacanta kale danseerta ku qaatay waladii ilaahaydaan ku dhaartay karama karaameeyey wajha muxamadin nabi muxamed sala allah alay wasalam wejigiisa allihii karaameeyey oo wujuuhdoo dhanba ka karaameeyey ka qiimo badnaysiyaa ku dhaartaye laa yarfacu axadun qofna kor ooma qaado minkum idinkaynagamida raasow madaxiisa qof kor ooma qaado ilaa kii madaxa kor u qaada darabtu waxaan ku dhufan alladii midka fiihi gudihiisa caynaha gudihiisa ay ku yaallaan oo madaxa ayaan jarayaabaa midka indhaha ku yaallaan oo madaxa kana ku dhufan kii madax kor u qaaday waa lasgamaasuusuuriyey dirba waa kano salaama binac kucba hortaagano iyagana waxay noqdeen asra dad khafaala qaala uma ji'tu bihim fiiri waa dhaartan maqza waladii karaba wajha muxamadintaas ujeedo kale iyo farriin kale diraysaa soo adagaba haddaana nabi maxamed maynan wax ka sheegin annaguna halkaasaan maraynaa inaan dhaartii ilaahay aan ku dhaaranaynay aan nabi moxamed calayhi salaam allihii karaamayey sifadaa inaan u isticmaalno ah, halkuu naga jaagaya nabi moxamed calayhi salaam ilaha karaameeyey haddaa idinka aad xumaan iyo afxumo sheegteen annagana waxaan idiin sheegaynaa inuu ilaahay ka karaameeyo wejigiisa wujuudo idinba oun haba yaraatee wax xumaanaya dhaliila uuna lahayn sala allah aleh waali wasalam dhaliil cay male meel laga caayo male nabi maxamed waxaad ku caayaysaano dhanna been weeye mana qabato ah, waxay dhihi jireen mudamiman abaynaa wadiiruhu qalaynaa ayay dhihi jireen magaca magaciisee baa ugu yeedhi jiray markaasuu dhihi jiray fiiriya siduu ilahay iga leexiyey quraysh caydeedii iyo wax ka sheegeediisu ilahay iga leexiyo fiiriya qof kale wax ka sheegaya arrin mabaahaba qaala uma ji'tum waxaan la imaaday bihim ayagii asuuqoodanoo kaxilay ilaa rasuuli sala allah alay wasalam nabigaan u keenan ku soo simay ila raggan qabashadooda waxbay hadhow tari haddii la diida maxkamaddii iyo shareecadii iyo islaamkii iyo nabigiiba xukun bixini haddii kalena dana kalaaba lagu fuushan karaaba la addoonsanyaa oo beeraha lagu falayaa oo xoolaha noo raaca ama haddii kale lagu furayaa muslimiinta wax laga haysto qaala wajaa cammi adeerkay baa yimid caamirun caamir ahaa asagana birajulin nin buu soo qabtay min alcabalaati ka mida asaga nin reer cabalaatka ka mida yuqaal lahu mikras la yidhahdo yuu soo helay qayrada la yarab ninba ninkii u dhowaa buu soo afduubtay yaquudu ilaa rasuuliillah nabiga calayh salam isagoo xaggiisa u hegaayo ayuu keenay saxaabadu dad kala daadsan maaha dad dheehan maaha waa dad soo jeeda oo karti ilaahay siiyey dadannimo ilaahay siiye wey markaa meesha ugu dhow nabigu ku habsanoo qabsanaya calaa farasin asagoo faras saaran ayuu keenay faraskaasoo mujafafin wax la kor saarsaaray mujafaf yani waxbaa wuu ma ahayn faras iska leeda ahoo dheheere faras wuxuu ahaa wadica calayhi tijfaaf tijfaafkana waxaa weeyaan waa hiyaab iyo maryo laga saaro fardaha dusha si uuna rarka iyo culayska u saamaynin mujafafan ay laabisan hiyaaba tajfiif dharka asaga noocaasa ayaa dusha laga saaray faraskaas fii sabciina baa laisku keenay ninba ninbuu soo qabtay saxaabadii oo soo uriyey fii sabciin toddobaatan oo min almushrikiina gaaladii a lasku soo aruuriya lasoo kuusay fa nadara ilayhim rasuulu llahi nabiga calayh salam baa saa u fiiriyey faqaala wuxuu yidhi dacuum iska sii daaya waa u taakaliilinayaa kaada badar waa loo ballantii shalay iyadoo qoyan baad idinba ay dhaqdhaqaaq bilaabeen bal tan tukalaan ku sugaynaa wey dacuuhum iska sii daaya yakuun lahum ha u sugnaata ayaga bad-ul faajirnimada iyo ballanka bixidda bilowgeeda iyo wahinaahu labaynteedaba ayaga la haadaanee bilowgi waaban aragnaaye tu kalena ku labeeyaan aragna midda kale ku xigi doontee iska sii daaye wa finaahu ay labaynteeda iyo midda ay ku xijisiin doonaan ayagaa ha u sugnaatee facafaa canhu baa iska cafiyey rasuulu llahi sala allahu alay wasalam wa anzala allahu ilahay baa soo dejiyey wa huwa ilaahay alladii waa allihii kafa reebay aydiyahum gaalada gamahooda huwa aladii kafa aydiyahum cankum ayay ahayd cankum meesha khalad ay qoran ilaahay gacmahooda gaalada inaga reebay wa aydiyakum idinka gacmihiinana canum xaggooda ka reebay o kala badbaadiyey bibatni makata maka guduleedkeeda ama gudaheeda idinkoo jooga min bacdi an afarakum calayh intuu inaga adkaysiiyey kadib oo aad gacanta ku dhigteen markii dambe iska cafiseen oo aad kala badbaadeen dagaal kalaa dhici lahaa haddii la laayo allaa yakun lahaa aayadoo idin qaala uma kharajnaa waan baxnay raajiciina ila almadiina madiine xaggeedaan u baxnay oo waan laabannay fanazalnaa waxaan degnay manzilan boos iyo meel baan degnay baynanaa annaga iyo wa bayna lixyaan reer banu lixyaan gaaladii baynanaa wa bayna bani lixyaan jabalun bur unoo dhexeeyo meel waxaan degnay gaalo kale oo reer banu lixyaan la yidhaahdo ay u dhowdahay baan degnay oo hal buurun ay noo dhexaysa annaga gaalada xarbiyiin dagaal naga dhexeeyo wey banu lixyaan wahuwa mushrikuun waana mushrikiin gaalo ah faistakfara rasuulu ullah nabiga wuxuu u dembi dhaaf weydiiyey oo ilaahay u baryey calayhi salaatu wasalaam liman qof buu duco iyo istikfaar oogu yaboohay raqiyo fuula aljabala buurtanoo alleyla caawa fuula kaanahu daliicatun isagoo ah ilaalo lilnabiyi nabiga calayh salaam iyo asxaabihi asxaabtiisa waardiya ka haya war waa kuba ninka dembigiisa la dhaafo oo buurtan ninkan gaalada ah xagga kale ka fadhiyaane yaa caawa buurtaas intuu fuulo ilaalo ahaado gaalada waardi ka qabta oo nabiga iyo saxaabada waardiyeeya ayuu nabiga calayh salaam ah, istakfara rasuulu ullah wuxuu istikaar iyo dembidhaaf u weydiiyaa loo baryey liman raqiya qofka fuula hada aljabala buurtan caawa alleyla caawa kaanahu isaga ood mooda dariica ma noqonaya dariicatun lilnabiyi nabiga calayhi salaatu wasalaam wa asxaabihi ayuu dariica iyo ilaalo iyo waardi u noqonaya qaala salama wuxuu yidhi faraqiitu anaa fuulay tilka leyla habeenkii maratayn laba jeer oo alaa saddex jeer baa buurta iskaga noqnoqday oon fiirinaya bilcadowga dhaqdhaqaaq inay wadaan uma qadimna almadiina magaalada madiinaan soo galnay fabacaa rasuulu llahi sala allah aleh wasalam nabiga calayh salaam baa wuxuu diray bidahrihi gaadiidkiisii iyo geeliisii liqaaxna waa soo maraye baca rabaax rabaax ninkii la dhihi jiray ulaami rasuulilah nabiga calayhi salaam addoonkiisii ahaa waana macahu ana maciisaanahay nabiga calayh salaam baa yidhi rabaaxu geelan raac aniga faraskaygaan ku dhex wataa buu leey waana macahu waxaase qaylada soo sheegisdayeen cabdiraxmaan bin caf addoonkiisa soo maray wa kharajtu macahu bifaras anna rabaax baan raacay oo geeli baan ku dhex raacanayaa bifarasi dalxata dalxa bin cubaydillahi faraskiisii oo ama shaqadaydaa ayaa anna ku dhex raacay oo raacay unadiihii waxaan raacayaa maca dahri dahriga iyo gaadiidka iyo geelaas nabiga rabaax uu la jira maciisa yaan faraskana isagana aan nadaa iyo waxsiini cadiyo iyo maan raacidii ayaa loo jeedaa badlu nada ma maqasha badlu nada ayumadiihi waxaan siinaya maca dahri geela maciisa ana raacayaa falamaa asbaxnaa markaa waa bariisanay idaa cabduraxmaan alfazaari cabdiraxmaan alfazaari nin la yidhaahdo oo qadafaaniyiintina ahaa yaaba qad aqaara soo weeraray calaa dahri rasuuliillah geeli nabiga calayhi salaatu wasalaam fastaaqa waa kaxaysta ajmaca dhammaan geelo dhan buu kaxaysta waqatala raaciyahu raaciyii la jirayna waa dilay rabax ahaa qaala faqultu waxaan ama mid kaloo geela la jiray buu noqon karaa rabax waa kan qultu waxaan yaa rabaax rabaaxow khud haada alfaras faraskan qabo ee qaba ammaano ugu ahaay anaa raacay fa abliquu gaarsiiye dalxa bin cubaydillaahi baa iska lahaye kusin gacantiisa wa akhbir rasuula allah nabiga calayhi salaamna waxaad u sheegtaa calayhi salaatu wasalaam ana almushrikiina gaaladii reer qadafaaq in qad aqaaru ay soo weerareen calaa sarxii geeliisii oo dahrin ama ahaa gaadiidna ahaa geel irmaanna ku jiray qaala uma qumtu calaa akimatin markaan intaa ayre u dhiibay yaan waxaan istaagay calaa akima oo akama meel taag ahoo buuraha yaryarka ee meelaha burburcoodka ee taagga akima la yidhaahdaa meeshaasaan ku istaagay kudunbuurtaa faistaqbaltu lmadiina magaalada madiina xaggeeda soo qaabilo soo jeedsaday fanaadaytu markaasaan dhawaaqay alaata saddex jeer yaa sabaaxaa warka kacawaanigu waa beriisa cadow baana galay uma kharajtu markaasaan baxay fii aahaari alqowm qowmkii raadkoodi baan ka daba baxay armiihim anoo garaya binabli leegti wuu la gaargaaray markaasaan leebkii ku ganaayaa waartajizu markaasaan ku gabyo oon aquulu leeyahay ana bnulakwac walyowma yowmu rudac aynaa kuwac baanahay maantana waa maalintii la'iimka bakhiilkaa uu dhiman lahaa weeyaan fa alxaquu rajulan nin baan gaari minhum ka mida raggii geela dhacay fa asukku waxaan ku dhufanayaa sahman leeb fii raxlihi gaadiidkiisi faraskuu watay raxligiisii iyo wixii rarka ee saaraa ayaan leebka ku dhufan xataa akhlusa ilaa ka dusiya naslu sahmi leebka afkiisa ilaa katifihi katifi farasihi faraskiisa garabkiisa ayuuyaa gaadhsiinayaa faraska halkaasuu ku fadhiisani asagoo kacagaa mudhaxa yaa carari oo faraskii laga legday qaala qultu waxaan waxaan dhihi deena khudhaa qabso leebka waana ibnu alakwac ina akwac baanahay salama walyowma maantana yowmu rudac maalintii nuugmada xun nuugud xumaaha maalintiisi weeye qaala fa wallahi waan ku dhaartay buu leh salama maa ziltu kamazun armihim inaan ganayo oo waacaqiru bihim aan fardihi ay saarraayeen ka boqongoynaayo ka banjarinaayo fa idaa rajaca ilaya faarisun mid faras saaran markuu ku soo isoo aadana ataytu waxaan tegi shajaratan geed mid faras wata markuu dhowr waxaan fiijina masgacilisaan isku soo aado oo isoo maqiiqo geed baan tegi oo fajalastu fadhiisan fii asliha salkan ka geli faras ma geli karo uma raytu halkaasaan ka soo ganaya caqartu bihi faraskii baabaan ka maaratay yaan ka boqongoyni xataa idaa tadaayaqa aljabalu buurtii markay isku dhowaatay cariiri ahoo karin ahoo gol ahoo buurta iskaga soo dhowaatay markaan marayno fadakhaluu waxay galeen fii talaayuqihi meesha cariiri yahaydee buurta labada buura iska qabanayeen cariiri yahayd markuu ay galaan ku cararaan calowtu ljabala aniga buurtii baan korka ka fuuli fajacaltu waxaan gudagelin intaan buurta fuulo ayadana gosha hoose ku jiraan urdiihim inaan kusoo antareerinayo kusoo garangarinayo kusoo wilinwilinaayo bilxijaarati dhagaxyihi dhagaxyii ziltu kama zuulin kadalika inaan saa u daba taagnahay aan raacaya kadalikadu xataa maa khalaqa allah ilaahay ma abuurin min baciiri neef min dahri rasuuliillah gaadiidkii iyo geeli nabiga calayhi salaam neef ma jiro ilaa khallaftuhu waxaan ku reebay gadaashay wara'a dahri dhabarkeeda gadaashiisaan mariyey yani waan ka wada riday geeli gadaal baa marsaday ayagana kama haraan waa sii dawardaayaan wa khallow waxay isku daayeen baynihii aniga iyo wa baynahu geeli iyo dahrigii gaadiidkii iyo isku kaala daayeenoo bannaanka iiga mareenoo waa ka carareen uma kama harine attabactuhum maan raacay armiim anoo garaya oo tooganaya xataa alqow waxay daadiyeen akara wax ka badan min alaaiina burda soddon maro wax ka badan iyo wa alaaiina rumxan soddon waran maxay u daadiyeen yastakhifuun fudayd bay ka raadinayaan fudayd bay ka raadin carar iyo baqo wey qofka hadduu cararayo baqanayana calalihiisuu tuuri kabihiisuu tuuri waxaan culays badan buu mooday culays inuu ku hayo markaasuu dee lafihiisa u baxsanayaa yastakiifuun way isku fududeynayaan walaa yadraxuuna ma tuuraan shay-an wax ma tuuraan oo ama maro ah ama waran ah ilaa jacaltu waxaa yeelayaa calayh korkiisa aaraaman uut min alxijaarati dhagaxa markay alaab ay tuuraanba alaabtii baan calaamo saari dhagaxyaan ku tuurayaa kusoo aruurin wax aasaaso oo kalea ayaan ku tuuraya calaamaha si loo garto yacrifuha u garto rasuulullahi sala allah alay waslam wa asxabi ay u gartaan raadkaybaa ilan lasoo qaari doonaa alaabta ayadaa inay gartaan oo waxaan calaamadan reebaadiha yaqaana calaamado iyo geed qoyan iyo tilmaamo iyo fariib waxyaala yaa la sameeyaa si nabiga iyo saxaabadiisa u gartaan ayaa waxay dhigaanba calaamaan dhigi markaasaa wallahi salamo weeyaan calaamadan asagaa dhigay qalabkana gaaladu ka furtay intan helle waa la soo qaaday waa la daba xataa atow waxay yimaadeen mutabaayiqan meel cabiili aho min aniyatin karin ah karin yar oo buurada xaggeeda iskaga imaadeenoo cabiili ah fa idaa hum qad ataahum waxaa u yimid ayagoo meeshaas fadhiya oo meesha ku cararay qad ataahum waxaa u yimid fulaanun ibnu badar alfazaari nin la yidhaahdo ina badar reer bani fasaare qowskoodii ah yaa nimankii oo jabay ayuu u yimid waddankoodii buu hadda sii galaya oo ugu galay fajalasuu markaasay fadhiisteen ninkii la fadhiisteen yatadaxawna inay waxoogoo qadeeyaan yacni yataqadawna bal waxay haysteena cuntaan yataqadawna inay waxay haysteen cuncunaan ayay fadhiisteen waa niman naf oo saaka salaaddii subax sidii loo soo bilaabay maraya duhur wa jalastu calaa ra'si qarnin buur yaroo gees ah fii deero kore ayaan ku fadhiistay bu anigana waa arkayaa halkanuu fadhiyaa wa jalastu waxaan fadhiistay calaa ra'si qarnin gees ama buurkuusan oo fii deero kore geeska ayaan ku fadhiistay qaala alfasaariyu fasaarigii u yimid baa nimankii la yaabay wuxuu yidhi maa hada aladii ara warwama waxaan arkaya meeshaa maxaa ka muuqda qaaluu waxay dhaheen waxba ma ogid laqiinaa waxaan kala kulannay min haada midkan albaraxa shiddo dhibaatoo dhan yaan kala murnay so waxaan haystay maarad aw fardaha anagi aw xoolaha anagi aw wixii dhibaataa kala kulnay wallahi baan ku dhaartay maa faaraqanaa nama faaruqun mundu halas heema moogii laga bilaabo saaka salaadus aadaankai hore oradku soo daba orday iyo fiijintu loo fiijiyey nama faaruqin waanu daba taagan yahay yarmiinaa waa naganaya intaas xata intasaca ilaa uu furtay kulla shayin wax walba fii aydiina gacmahana ku jiray waa naga farmaloojiyey naga reebay warna ma haysano oo waa kana muxuu aha dharkaanagii oo gaadiidkaa wadana waa kana waa lawada boqongooyey geelaa dhacna warkiisa dah qaala wuxuu yidhi habar fadhida fadhi habar fadhida lagdin la fadhiid ma maqashay kiiba hadda soo carcariyey yidhi ma sheegaysaan falyaqum ha istaago ilayhi wiilkan nafarun koox oo minku idinkeeda kamida arbacatun afar ha ka badaninoo afar qofna loo bixiyo oo ninkan xagga xagg ka istaagto soo qabata qaala fasacida ilaya hadduu caraabiyey sacida waxaa soo koray xaggaygii ilaya xaggayga buurta soo koray minhum xaggoodii arbacatun afar ka mida fi ljabali buurta xaggiisii ii soo fuuleen qaala wuxuu yidhi falammaa amkanuunii markay imakaniyeen ii suurageliyeen min alkalaami inaan hadal gaarsiin karo meelaan hadal ka gaarsiin karo markay ii soo gaadheen yaa qaala wuxuu yidhi salama qultu waxaan ku idhi ma i maqashaan hal tacrifuunii war ma ii garanaysaan qaaluu waxay deen laa kuma garanayno waman anta yaa tahay dhibaataad noo geysatay yaa tahay qaala qultu waxaan ana salaamatu bnu lakwac baa laydhahaa waladii ilaahi baan ku dhaartay karama wajha muxamadin sala allah alay slam nabi muxamed wejigiisa allihii karaameeyaan ku dhaartay xoolihiisiina waa dhacdeen karaamadiisa iyo gara weynay idinka annagana waxaa weeye namuutu duunahu ayaa dhimanaynaa fida'an biabi wa ummi baan leenahay waladii karama wajha muxamadin nabi moxamed wejhiisa allihii karaameeyaan ku dhaartay sala allah alay wasalame laa atlubu ma raadiyo rajulan nin oo minkum idinka irigamida ma soo caga saarto ilaa adragtu waan gaari ogama fakan kartaan walaa yadlubunii ima soo dalbo rajulun minkum nin idinka irigamida intugu soo ordo fa yudrikani ima soo gaaraayo haddaan inagu soo ordana ima fakan maysaan haddaad igu soo ordaana ima soo gaari kartaan qaala axaduhum midkood baa wuxuu yidhi adunnu ana adunnu wallahi saas umalaynaya ninkaa warkuu sheegi waa run naga daaya qaala farajacuu waa iska laabteen waxayhi ninkan iskogan dad buu naga layne aan iskaga noqonno famaa barictu buu le kama zuulin makaanii meeshayda inaan iskaga fadhiyo xataa ra'aytu fawaarisa rasuulillaah rasuulkii ilaahi calayhi salaam fardafuulkiisii fardoolaydii nabiga oo yatakhallaluuna dhexqaad qaadaya shajara geedii geedihiisaa u dhex suluq suluq suluq suluq la soo socdo ayaa buurta aloo saara arkay buu yidhi qaala faida awaluhum waxaa ugu horeeya alahram alasdi baa ugu horeeya calaa ifrihi waxaa daba socda oo raadkiisa ku taagan abu qataadata alansaari xaaris ibn ribciy wa calaa ifrihi waxaa daba taagan almiqdaad bn aswad alkindi saddexdaas waxay ahayeen fawarisi rasuulilah raggani wa soo gaar qaala wuxuu yidhi faakhadtu waxaan qabtay bicinaani alahram ahram caynaankiisii iyo keenihii faraskiisii iyo lijaamka iyo qabtay keenahan qabtay buu yidhi oo faraskiisii ku dhegay qaala wuxuu yidhi oon idhi joog ha socon nimankaa u tegine si maaratay xeeladaysan baan ama ola dagaalamaya faraskaaga loo soco haddaad dhex gasho dhibbay kuu geysanayaane qaala wuxuu yidhi fawallow mudbiriin hadday arkeen fardihii anigiina ii taagnaan lahaayeen carare wallow jeesada mudbiriin ayagoo dubur jeediya gaaladii qultu waxaan yaa akhram akhramow ixdurum ka digtoonow haddaba ordin laa yaqhtadicuuka yayna ku goosanin keliga ayna kula gu'in xataa yalxaqa rasuulullah ilaa nabiga calayhi salaam iyo waasxaabuhu ay soo gaadhaan joog ha u gelin nimankan ayaga eh meel bay kuu geli karaan kamiina iskama dhegi kartid xeelad baan kula dagaala faras baa wata nin isqarin kara joog yara ku goosanin qaala wuxuu yidhi saxaabigii akramaha yaa salama salamow in kunta haddaad tahay tuumiinu billaah mid ilaahay rumeeyo walyowmi alaakhiri aakhiro wataclamu haddaad ogtahay ana aljannata jannada xaqun xaq inay tahay wanaaru naartuna naara xaqu taclamu ana naara xaqun ay tahay aad og tahay falaa taxul ha kala teedin baynii aniga iyo wa bayna shahaada shahiidnimada aan raadinaya aniga dhaxdamada degin hana kala reebin fii sabiillah inaan ku dhintaan rabaa idaah qaala fakhallaytuhu waa iska sii daayay buu faltaqaa waa kulmay huwa wa cabdiraxmaan alqadafaani ninkii ciidanka watay cabdiraxmaan alqadafaani ah iyo ninkii akhramhaa baa kulmay qaala facaqara bicabdiraxmaan farasa cabdiraxmaan wuxuu boqongooyey farasahu faraskiisii facaqara qaara akram baa wuxuu boqon gooyey farasahu bicabdiraxmaan wuxuu ka boqon gooyey farasahu faraskiisii <clears throat> faraskii cabdiraxmaan qadafaani saaraa saxaabigii baa boqongooyey farasla'aan buu noqday soo maahaa wadacanahu cabduraxmaan cabdiraxmaan baa asagana wuxuu ku dhuftay laba helayba akhramkii faqatalo waa diray waxaa soo baxay marka faraskii cabdiraxmaan faraslaan baa ku dhacday akramna asagii baa la dilay faraskiisana waa taagayi wataxawala wuxuu ku wareegay cabdiraxmaan alqadafaani calaa farasihi faraskii uu watay saxaabigii uu dilay akhram ayuu ku wareegay walaxiqa abu qataada abu qataada soo gaaray faarisu rasuulillahi sal l slam yaa isagila soo gaaray bu cabdiraxmaan fadacanahu markaasuu warankii mud ku dhuftay faqatalahu isagana waa dilay fawaladii karama wajha muxamadin nabi muxamed wejigiisa allihii karaameeyaan ku dhaartay sala allahu aleh ali wasalam latabictuhum waan raacay aduu samictu maan raahay acduu anoo ordaaya calaa rijlaya labadeeda lugood intaa fardaha lagu dagaalama nan labadeeda lugeed lugaygaba maalayaa buu leeyahy oo lugaygaan ku ordaaya oo la gargaaraya xataa maa ara ilaa aanan arkin waraa'i gadaashayda min asxaabi muxamedin sal ly slam saxaabada nabiga calayh salaam walaa hubaarihim xataa boorkoodii shayan waxba ilaanan ka arkin waan u duuduyaaniyaa la baxay nimankii ilaa saxaabadan ka kabgo'ay ka baxbaxay bidhaantoodii boorkooda midna aanaan arkinba xataa yacdiluu waxay u leexdeen qabla quruubi shamsi qoraxda markay inta marka weli sii dhacayso saaka salaatu sabcu intaasoo wadaag wada qoraxda markay sii dhacayso ilaa shicbin gol bay ku leexdeen meel gol ah oo buuraha iyo gobood meelaha udhexeeya golaha fiihi maaun biyo ay ku yaqaaneen dhulkoodi weeye yuqaalu lahu daa qarad la yidhaahdo meesha lagu mahadara weeye qisadan liyashrabuu inay cabbaan minhu ceelkii iyo biyihii wahum cidaashun wayna oomanaayeen qaala fa nadaruu markaasay xagga nadaruu ilaya anigiibay saa ii fiiriyeen bal inaan daba socdo cudurkaasay arkeen acduu anoo daba ordaayo waraahum gadaashoodii faxallaytuhum markaasaan ka raray canhum xaggooda waan ka raray yacnii ajlaytuhum waan raray canhu can ilmaa biyihii baan ka raro waan ka eriyay waan afka saarin famaa daaquu mayna dhadhaminin minhu biyihii qatra hal dhibicah oo afkooda galay ma jirto waan dhaafiyey shajaacadiisa fiihi iyo ayaga qaala wayakhrujuuna markaasay baxeen fayashtaduuna fii haniyatin waxay gaga carareen meel karina oo buuray iga carareen qaala faacduu markaasaan na ordi faalxaqu waxaan la gaari rajula min minhu iyaga ka mida faasukhu markaasaan ku dhufan bisahmin leeb fii nuqdi katifihi garabka salkiisa ama garabka meeshaisa jiracsana dhaqdhaqaaqda qaala qultu waxaan in khudhaa qabso waana ibnulakwac ina akwacii baanahay walyowmu maantana yowmu rudacin maalintiiba khayrka tooga ah uu dhiman jiray wey qaala markaasuu markuu ku dhacday oon haddana ka dhaakooday wuxuu yidhi yaa akilathu ummuhu yaa hakilathu ummuhu hooyadii gablantaye awkucuhu bukra ma akwuciisaaka wax walana daba socda anab laakwa nin kale aakwacuhu ma akwuciisi bukratan saaka qaala qultu waxaan nacamhaa yaa caduwa nafsii naftiisa kii cadowa ku ahaayow akwacuuka bukra wa akwucaada ku daba taagnaa ilaa saaka maqribkii baa halka sii galay qaala wa ardow farasayn laba faras ayay kaga tageen calaa aniyatin meel karina yay laba faras kaga tageen ardow dhaqaaqi waa fardiya ka carareen halkaas iskaga carareen ardow walmutaradiya oo kale yani meeshaas wax dhinta ahaan oga tageen iskaga dhaqaaqeen ardow farasayn bay ka tageen calaa haniya meel karina qaala faji'tu bihimaa mayna dhibana fardihii ji'tu waxaan la imaaday bihimaa labadii faras asuuquhumaanoo kaxayni ilaa rasuulillah nabiga calayhi salaatu wasalam aan u keenay qaala walaxiqanii caamirun adeerkay caamir baa ila soo gaaray wiilkii adeerka u ahaa oon iyo gaajaha dehraad dhib reertoo dhan dagaal ku bilaaga gabalka dhacay laxiqanii caamirun adeerkay baa soo gaaray bisadiixatin ayuu ila soo gaaray surmo ama ubo waxaa tidhahdaba fiiha madaqatun ay ku jirto xoogow barax ah madaqatun barax min labanin caanaa caanaha markii la barxaa madaqa la dhahaa xataa idaa eh, muxuu ahaa mxuu ahaa kii dhihi jiray shaaciirkii dhihi jiray jaauu bimidqin hal ra'ayta adiba qad jaauu bimidqin jaauu bimidqin hal ra'ayta adiiba qad midqiga waxaa la dhahaa waa caanaha madhaxa ah in badaxuu wadaa oda qofka ku aad u haraado aada u daalo reebaadiha yaqaanee biyo sidoodaa waxaa uga fiican xoogo in caano lagaga barxo wasatiixatinna waa wadaa ubba kale iyo weel kale fiiha maan biyo ku jirta mid baraxayo mid biyo isla wadaa oo adeerkiisa uu u huray xajafada iyo gaashaanka ee uu naftiisa ugu horraysiiyey nabiga uu oga maahmaahay ninkii yidhi ilaahu saaxiib naftayda iga jecelisii asagana waa kanoo waa u hayaa fatawada'tu markaasaan weysaystay wa sharibtu biyihii cabbay uma ataytu rasuula allah nabiga calayhi salaatu wasalaam markii baadiyaha iyo lajoogo xoolaha iyo la raaci jiray oo ilmaha asagoo harraaday oo ooman uu imaado markaaba biyo lama siin jirin madaxa horta biyaha lagaga shubi jire madaxa lagaga shubaya waxeynaya biyaha wadnahay kaga dhici baa kuleelkooda laankan marka liyar qaboojiyayaa biyaha la siin jiray marka waa nooc fiican wey fatawadatu intaan weysaysteen biyuu isku qaboojiyey yaan sharibtu cabay uma ataytu rasuula allahi sal allah aleh wasalam nabigaan u imaaday wahuwa cala almaa asagoo jooga nabiga biyihii korkoodii alladii halatuhum canhu xala'tuhum canhu biyihii aan ka soo raray een u diiday inay cabbaan een soo mariyey casalkii ayagoo inay cabbaan rabo halkiibuu nabigu calayh salaam saldhig ka dhigta oo degay fa idaa rasuulullah nabiga calayh salaam oo waxaan gaaray qad akhada tilka alibil geeli oo dhanba soo aruuriyo oo qabtay wakulla shayin wakulla shayin waqad akhada kulla shayin wax walba oo istanqadtu aan ka furtay min almushrikiina gaalada oo idin isku aruuriyey wa kulla rumxin waran kasta iyo wa burdatin maro walba oo ay reebeen ayaa isku keenay wa idaa bilaalun bilaal daxara wuxuu gowracay naaqatan hal min alibili geeli ka mida ah. ciidankii baa lagu martiqaanaya oo salamo ka mid yahay geel isaga ahaa neef baa la gowracay habeen baa la jooga halkana la fadhiya alladii geerii neef gowracay istanqadtu min alqowm aan cadow iyo gaalada aan ka riday waidaa huwa nabigu waidaa huwa bilaal yashwiili rasuulillahi sala allah alay wasalam nabigu wuxuu u salaayaa min kabadihaa hashi ayadeed beerkeedii iyo wa salaamihaa kuruskeedii buu iskugu salaayaa qaala qultu waxaan yaa rasuul allah rasuul allow khalinii idaah fantakhib Ah, intaad ii dayso waxaad ii soo saartaa ah, fantakib ii soo saar ii soo jagaweeyo ii soo sooc min alqowmi qowmkan ciidankan miata rajul boqol ninoo saxaabada ii soo bixi faatabac attabac aan raaco alqowma qoomka aan raaco falaa yabqaa yuunan harin minhum xaggooda mukhbirun qof war sheega ilaa qataltu waan soo dilo ah, boqol nin intaad siiso aan gaaro qof wargeeyo oo dadkooda u warramaba iyuuna haba yaraata ka hadhin aan dhammayne saasuu yidhi waamin waa fiid ah oo habeennimo ah nimankina sii tago carare qaala fadaxika rasuulu llahi sala alla alay slam baa qoslay xataa badad ilaahay ka muuqatay nawaajiduhu micyihiisa nabiga ilkihiisa fii dawi naari dabkii isagaa ah, hilibka lagu karimayey iftiinkiisii ayaa ilkihii nabiga alayh salaam yaa ii muujiya oo aan ku arkay cadidii nabiga ilkihiisa calayhi salaam faqala wuxuu yihi ya salama oo ninka saakintu orad bilaab amminkan lexdada lalisay ka hor nabiga calayh salaam waa ku qoslay yaa salabon aturaaka ma kula tahay kunta faacilan inaad saa yeeli karta ma kula tahay oo intaad gaadha nimankaas soo layn karto qultu nacam haa waa tahay qaala waladii akramaka ilahay karaamaya ku dhaarteen faqaala inahum alaana hadda layuqrawna waxaa lagu martisoorayaa fii ardi kadafaan dhulkoodii iyo reerkoodii bay tageen oo dhulkoodiiba hadda lagu martisoonayaa oo halkaasa ah cuntadii iyo mardisoorkii iyo naftoodii rafoodkaysii lagaga tiray qaala wuxuu leey salama fajaa jaءa rajul min qadafaan misdaaqan lirasuulilah hadalkii nabiga uu yidhi sheekadaydu waadan baa laga sheekaystay nin reer qadafaana waadanba noo yimid faqaala wuxuu yidhi xilliga habeenka naxara lahum fulaanun hebel oo ree qadafaana ah nimankii wuxuu u gowracay jasuura neef geela falamaa kashafuu markay faydeen oy bixiyeen jildaha maqaarka hasha markay ka dhigeen oo harga ka bixiyeen yayraaan u arkeen qubaaran bood siigaun bay arkeen faqaaluu waxay dhiheen ataakum alqowmu war waana nahayaa qoomkii baan nahayo fakharajuu way carareen way baxeen haaribiin ayagoo cararaaya tanaa qabsatay oo dhulkoodii kusii cararaayeen guree falama asbaxna markaa waa bariisanay qaala llah nabiga calayh salaam baa wuxuu yidhi kaana khayra fursaaniina fardaha anaga iyo farasfuulka anaga waxaa ugu khayr badnaa alyoom maanta abuu qataada ninkii qaa'idka ahaa ee qadafaaniga waa kii diray wa khayra rijaalatina rajaalatina ciidanka anaga kuwa lugta ku dagaalama fagdarida salama ayaa ugu khayr badan <clears throat> inta lug ku dagaalama salama ugu khayr badan oo waxaan ragtay oo guul iyo gobonimuu soo hoyey qaala uma acdaanii rasuulullah nabiga calayh salaam wuxuu siiyey sahmayna laba sahmi buu siiyey haddii xoolihii la qaybiyey laba sahmi baa la siiyey sahmu lfaarisi wa sahmu raajili nin faras fuulan wixii la siin lahaa iyo mid lug ku dagaalamayo sahmigiisii ayaa la iskugu keygeeyey haddii marka saddex meela iyo hal meela afar meel ayuu qaadanayaa fajamacahumaa lii waa ii kulmiyey nabiga calayhi salaam labadaa sahmi jamiican dhammaanba uma ardafanii rasuulu ullah nabiga calayhi salam baa ifangeliyey waraahu gadaashiisa cala alcalibaa hashiisa calbaheed buu yidhi gadaal ka fuuladna oo la socda fuulhasha raajiciina xaalaan noqonnay ila almadiina u noqonnay qaala fa baynamaa naxnu annaga oo nasiiru soconna xagga madiina qaala wa kaana rajulu min alansaar hadda waa layska baashaarayaayoo xoolihiina lasoo qabay qaniimana la gaar jab xogo wuxuu la farxsan yahay madiina loo socdaa baashaalkii iyo sheekadii iyo kaftankii yaa bilowday wa kaana rajulu min alansaar nin reer ansaareedaa jiray oo laa yusbaqu laga orodbadinin shaddan xagga orodka shaddan ee cadwan nin aan laga orodbadinin baa jiray oo la yaqaano oo orod aan laga badinin qaala wuxuu yidhi ninkiibaa marka daansi bilaabay fa jacala yaquulu wuxuu gudagalay inuu leeyahay alaa musaabiqun mid tartamaya ha soo baxo ila ilaa magaalada madiina ma la heli nin ila tartamaa orod ilaa madiinana aan orod tagno mawhelaya bannaankaas aw soo baxo hora oo kale wey ha soo baxo hal min musaabiqin waa ku celiyey mid ula orotaba ula dhaqtami kara binugu jiraa fa yuciidu dalika warkiibu ku celceliyey waa maqlayaa salama qaala wuxuu yidhi falamaa samictu markaan maqlay kalaamahu hadalkiisi qultu waxaan idhi amaa tukrimu miyaadan karaamaynayn kariiman qof wanaagsan qofka wanaagsan oo sharaf loo khiyaara miyaadan inaba aad ka hiigaysanayn ooda walaa tahaadu shariifan qof sharaf lamiyaadaan ka heybaysan inaba hadalkana iska sii dartay mutlaqa ka dhigtay intanoo nin ah aad u cartamayso eed u horaytamayso qof maaratay kariim iyo muhaaba inuu ku jiro xataa maba soo reebaysid miyaan maisku duudqaadi qaala laa buu yidhi waxaan ka heydaysanaya ma jirtoon maanta leeyahay wuu ka aradbadin karaa ilaa an yakuuna rasuulallahi sala alla slam nabiga mooyane nabiga kuma jiro waxaan u horaytamaayo ee intiina kalese qof aan maanta ka heybaysan oon isleeyahay orod buu kugu dhaamaa ma jirta buu yidhi qaala wuxuu yidhi slm qultu waxaan yaa rasuul allah biabii wa ummii aabbahay hooyada laguu furaye darnii iga tag fal usaabiqa rajula ninkan horantamaya ama horantamaya qaala nabig wuxuu yidhi ishiita haddaad rabto waad yeeri kartaa waa la dejiyey qaala qultu waxaana idhab ilayka ninkii baa haba kaalahaye labada qof markii horantamaya maxaa lagu yaqaanay inay inta isgalib istaagaan hal mar ay boolaan soo ma ahan jirin wuxuu yidhi bal idhab ilayka iska sii orod adi orod sii orod wafanaytu rijlay labada lugood baabar bar aara iska soo laabtay oo iska fadhiistay fadafartu hal mar baan booday facadawtu orday markuu ninkii orday orday orday sii ordaayo umaan fadafartu mar intaan booday yaan facadawtu ka daba orday qaala farabadtu calayhi korkiisa waxaan rabadtu waxaan xidhay calayhi oradkii aan ordaay daba ordaayey naf sharafan ow sharafayn buur iyo laba buurood iyo taag iyo laba taagood ayaan oradkii xoogow oradkii alayhi cala alcadwi orodkii baan xoogow yar dabray astabqii nafsii naftayda nafasii neeftayda iyo daalkaygaan xoogow baaqi yeelanayaa astabqii nafasii say neefta iga bixin oo daalkuuna iga badanin oon buurta fuulideeda u ganagu'in oo hadhow awooddayda ayna u dhammaanin xoogow markaan ordoon buur marayaba xoogow tartiib baan u ordi si ay neefsigayga igu soo noqoto oo ayna maaragta daalkii unan ii reebin farabadtu calayhi orodkii baan soo dabray oon xidhay sharafan midaytaaga markaa mari ow sharafayn maxaa u yeelay astaqii nafasii neefsigaygii iyo daalkaygii baan xogow reebanayaa uma cadawtu kadib baan ordi fii idni raadkiisi xogow intaas isaga waa ordaya waan ka daba ordaya fa rabadtu calayhi haddana waxaan dabrayaa sharafan ow sharafayn uma inii rafactu markaasaan oradkaygii kor u qaaday xataa alxaqahu ilaa aan ka gaadhay qaala fa asukuhu waxaan ku dhuftay dhirbaaxo bayna katiifeyi labada garab dhexdoodaan ku dhuftay buu qaal qultu waxaan qad subiqta laga orodbadi wallaahi baan ku dhaartee intaada ugu horrayso kuma soo gaarin qaala isagana wuxuu ana adunnu waa ila tahay inaad iga orbadaysay qaala fasabaqtu ila almadiina ilaa magaalada madiinaan sii ordaayay buu yidhi maba joojin orodkii qaala fa wallaahi baan ku dhaartay maa labisnaa ilaa alaaa layaalin saddex habeen uun baan joognay oon ka soo noqnay fii qarab xataa kharajnaa ilaa khaybara khaybar baan haddana u baxnay maca rasuuli illah saddex bari annagoo arrintii markaan joognayba khaybar hala baxa haddana la yidhi dagaalkii weynaha yuhuudda lagu qaaday qaala fajacala cammii adeerkay wuxuu gudagalay caamirun caamir ahaa yartajizu bilqowm qowmkiisa oo habeenkaas yaasaayey cumar baa arintaas codsaday oo yidhi cajiska naga bixi geela iyo annagaba rijis iyo baxru rijis iyo gabay buu bilaabay afarraydiisii tallaahi lowla allahuma mahtadaynaa walaa tasadaqnaa walaa sallaynaa wanaxnu can fadlika ma staqnaynaa fahabbit alaqdaama in laaqayna waanzilan sakiinatan calayna ayaa idhi geeri hadde markaasuu saa u kacayaa oo dadkii cajiska ka kacay oo hurdadii ka kacday talla waa hadal qiimo badan oo dhinacna guwaabo ah dhinacna alla ku xamdiniyo nicmo alla sheegida tallahi baan ku dhaartay lowlallah hadduu alla ahayd maa tadayna maanan hanuunanayn walaa tasadaqnaa sadaqa maanan baxsanayn walaa sallayna maanan tukanayn wanaxnu annaga allow can fadlika fadligaada iyo deeqdaada mastaqnaynaa kama deeqtoonno fahabbit ilaqdaama gomadaha ku sug in laqaynaa cadow haddaan la kulanno waanzilan sakiinatan xasilooni iyo deganaan xaggaadaa noo soo deji calaynaa korka annaga faqaala rasuulu llahi sala alla alay slam nabiga wuxuu yidhi man haada war waa kuma ninkan ciidanka saa u kiciyey maanta man huwa saa'iq waan soo marray qaala ana caamiru camir baan ahay qaala afara allaahu laka rabbuk afara laka rabbuk rabbi ha kuu dhaafo <clears throat> riwaayo kale waan soo marray yarxamuhu llah ama raximahu llah waa iskugu daray duco waa u duceeyey qaala wama istakfara rasuulu ullah nabiga calayhi salaam oma istikfaar dalbin liinsaanin qof raxmad iyo istikfaar iyo duco yakhusuhu uu ku koori yeelaayo ciidankii kale uu keligii ka sheego ilaa hadduu qof ku khaas yeelo duco iyo istikfaar iyo raxma istushhida waa shahiidi jiray ah, shahaado ayuu ku dhiman jiray arrinkaasa ayada waa aaya min aayaati illaahi kamida nabiga alay salaam la baray oo loo sheegay ninkii uu si gaara ugu duceeyey nabiga calayhi salaam yastashhid maanta ayadaa shahiid buu ku dhimanayaa ayb marka ma ma lugooyiya habaar baa markii gasaa ayuu ku salabsaday maya ee eh, eh, wuxuu raadinayay buu helay guul buu helay girwatu sanaamulislaam isagoo ku dagaalamayay yuhaada aclaa darajaati aljanna mansilatu shuhadaa buu haddana gaaray marka mid nasiib laha iskugu hagaagtay arrintaas qaala wuxuu yidhi fanaadaa cumar bn khadaab cumar baa dhawaaqay markuu maqlay ducada nabiga ninka uu si gaara ah ugu duco ugu yaqaanaa wa calaa jamalin lahu riti lahaa buu saaraa cumar yaa nabiyallaahi nabigi ilaahayow low maa matactana haddaad noogu raaxayn lahayd bicaamirin caamir oo ducadad maxaa oga day weyd oo kale ka wada qaala falamaa qadimnaa khaybara khaybar markaan gallay qaala wuxuu yihi kharaja waxaa soo baxay malikuhum boqorkoodii haddii khaybar la galay xusuuntii mid ka mida kii ugu weynaa madaxda u ahaa boqorkaha oo geesi haliyey oo la yaqaanaa oo marxab la yidhaahdo yaa soo baxay yakhdiru lalminaya warfinaya bisayfihi sayftiisa yaqduru waxaa weye yarfacu maratan wa yusfilu maratan mar korbu u qaada mar hoos buu udhigaya yukfidu mara saasuu leeyahy sayftu saa u leeyahay waa dhakadhakoonayaayo waa shaafoortama shaafeertan waay mubaarasuu rabaa in loo soo baxuu rabaa horta nin bal ninkaan idinkaynaga mid ahayd wax ku tumaysaan geysid isha saara waa loo soo baxay wayaquulu wuxuu leeyahay intaasi kuma ekaanineen gabaygan uu sii daayey qad calimad khaybaru anii marxabu shaaki silaaxi baطalun mujarabu id ilxuruubu aqbalat talahabu ayuu leehay qad calimad khaybaru khaybar waa taqaanaa waa laga yaqaanaa khaybar annii marxabun inaan marxab ahay shaaki silaax tamaamu silaax hubkiisa u dhammaystiran yahay baطalun geesi ah mujarabun la tajribeeyo la imtixaamay oo in badan la ogaaday idilxuruubu dagaalku markay aqbala soo qaabisho talahabu xuruubtii way huraysaa dagaalka markay soo qaabisho marxaban dagaal aan gallo dagaalkiibaaba xiise yeelan oo huriyo weberi waa la yaqaanaa buui qaala wabaraza lahu cami caamir adeerkii caamir baa u baxay isagina faqaala isagana wuu yidhi beydkii shicirkii shicir buu ka horgeeyey qad calimad khaybaru anii caamirun wasankiisin buu raaciyey qad calimad way ogtahay khaybaru anii caamirun shaaki siraaxi badalun muqaamirun inaan ahay nin geesi oo hubkiisa dhabaystiran yahay badalun geesi oo muqaamirun dagaalkana meesha ugu khatarsan ka gelaya muqaamarada waxaa weeye khumriga iyo moolka meesha ugu daran inaan dagaalka ka geliyoon geesageesanaynin waa la yaqaana bu anigana qaala fakhtalafaa waxay isdhaafsadeen barbatayn laba dhufashay isdhaafsadeen mudarba seeftiisu soo soo ritay fa waqaca sayfa marxab marxab marab sayfu marxabin marxab seeftiisa waxay ku dhacday fii tursi caamir caamir gaashaankiisii gaashaankuu iskaga dhegay ayay seeftii qabsatay waa ka badbaaday seeftiisii wadahaba caamirun caamir baa tagay yasfulu yasfulu inuu hoos oga dhufto low asaga yasfulu an yadrabu fii asfal hoos inuu oga dhufto seeftiisa way gaabneede hoosta hoos u kaga dhufo lugta farajaca sayfuhu sayftiisa ku soo laabatay calaa nafsihi nafsu caamir caamir naftiisiiba kusoo noqoto asagaa isla helay faqadaca wuxuu gooyay agxalah halbowluu isjaray fakaanad waxay noqotay fiihaa darbadaasi nafsuhu naftiisibay noqotay yani izhaaqu nafsihi ishaaqu nafsihi wa ishaaqu ruuxihi wa mowtihi wa qatli nafsihi naftiisa dhimashadeedii noqotayoo noqotayoo baa dhufashadu isku dhuftay ayuu tiisi ay noqoto ku dhintay qaala salama salama wuxuu yidhi fakharajtu waan baxay faidaa nafaru min asxaabi nabi sal slam koox saxaabada nabiga yaa yaquuluuna waxay leeyihiin badala camalu caamir caamir camalkiisa waa buray qatala nafsahu naftiisi buu dilay dad ku sheekaysan maan maqlay tiibay u keentay qaraacan kale qaala faataytu nabiya nabiga calayi salaam baan u imaaday waana abki anoo oogayo qaraacsan faqultu waxaan adeerkaana weyday camalkiisiina waaba la tashwiishiyey yaa rasuula rasuul allow waxay leeyihin badala camalu caamir ee eh, ah, badala camalu caamir caamir camalkiisma buray qaala rasuulu llahi sala allah alay slam wuxuu yihi man qaala dalik warka ayaa yidhi qaala qultu waxaan idhi naasun dad min asxaabika waa kii shasheegay usayd bin xudeer ku daray qaala kadaba man qaala dalik warkaa ninka waxba ma sheegin bal lahu ajru ajr buuba leeyahay maratayn laba jeer maxaa yeeley waa jaahidun mujaahid dadaal iyo jihaad buu isku darsaday waxba maskama aqreen ninka aragtay buu u birdhigay uma arsalanii ilaa caliyin cali buu ii diray oradoo adeerkaa waa ninka qiimo badan laba ajir helaye ha u waswaasine cali bin abiidaalib ugu yeer dagaalka isaga habaa dheeraaday waa la furi waayey xisnigii xusuuntoodii waa laga adkaan waayey markaasuu deen habeenkii ayuu nabiga calayh salaam sii sheegay wuxuu yidhi cali ordi ugu yeedh wahuwa calina armadu bakooro qababa bakooro indhaha aad qofka xanuunta ee dhaxanta leh ee isku dhawaaya kala qaadi karin ee iftiin yarba aadan tabar wahaynin ood adkaysan karin ee mar walba isku hayso taasa waxa la dhaha bakoora la dhahaa ama daafi faqaala wuxuu yidhi la ucdiyanna araaya haweenkii buu sheegay saxaabada u sheegay calanka dagaalka ciidanka ninka dagaalgelinaya ee qaa'iduljeishka ahee mujaahidka hogaaminaya acdiyanna araaya calanka waxaan u dhiibi rajulan nin baan u dhiibi doonaa yuxibu اllaha ilaahay jecel warasuul rasuulkiisa inuu ilahiy rasuulka jecel oo mase yuxibuhu اllahu ilaahi iyo warasuuluhuna way jecel yihiin isagaana ayaan u dhiibi doonaa caalamka berri oo labadiisa gacmood ilahay magaalada ku furi doono qaala faataytu caliyan cali baan u imaaday faji'tu bihi waan keenay aquudu anuu hagaya wahuwa armadu waa bakooraysan yahay ama arko anuu hagayo gacanta wada ayaa nabigu u keenay calayh salaam xataa ataytu bihi rasuul allah nabiga ilaah keenay calayh salaam fabasaqa wuxuu tufay fii caynayhi labada indhood buu nabiga candhuftiisa barakada badneed kaga tufay fabara'a waa bogsaday isla markiiba faada waacdaahu raaya calankina waa loo dhiibay indhihii walalac waagii bari walalac buu noqday waa kay indhihii cadcad yihiin dhalxan yarba ma lahaba weligiina daaftaba kuma dhicin waa bogsaday calankii baa loo dhiibayoo waxaa la yidhaha soco oo hogaami ciidanka waxaan kula dagaalamaa laa ilaaha ila allah tawxiidka inay islaamaan baana kagu khayr badan lan yahdi la bika rajul khayru min xumri nacam aw khayru laka min xumri nacam wa kharaja marxabun ciidankii dambe lasoo abaabulay hadda biqiyaarati caliyin cali hogaankiisa ah haddana waa laisqabtay marxab baa soo baxay oo shalay ay caamir saleen faqaala marxab sidiisi buu ka dhaakooday wuxuu yidhi qad calimad khaybaru anii marxabun shaki silaaxi badalun mujarabun id ilxuruubu aqbalat talahabi buu yidhi faqaala caliyun caliba wuxuu yidhi isaguna ana aladii samat liummi xaydara kalayhi qaabaatin kariihi lmandara wafiihim bisaaci kayli sandara soo maarti haa iyo wey ana anigu alladii kii baan ahay samatnii ay igu magacooday ummi hooyaday xaydara ay ku magacooday libaaxa xaydar magayaha libaaxa ka mid xaydar ah waa ism min asmaa'i alasad xaayrka usaama iyo xaydar iyo xamza iyo ah, libaaxa magacyo badan buu leeyahay waa bahal cajiib aho sayidulghaaba markaas inkaasoo magaca lagu tubay qolaba ba iskaga ana aladii samatnii ummii xaydara hooyadaybaa xaydar ii bixisay hooyadii waxa la dhihi jiray faadima binti aswad faadimata binti asad bin hishaam bin cabdimanaaf reer bin cabdimanaaf ahayd marka uu dhashay aabbihii waa maqnaa cali abu aalib waa maqnaaye ee waxay u bixisay bismi abiiha aabbaheed asad magaciisay u bixiso asad bay u bixisay marka aabihii markuu imaaday baa ali u bixiyey marka labada magacba waa la dhihi magac hooye magac aabba ay ahaayeen inuu soo qaatana sir baa ku jirtoo ninkan marxaba hadda kahor wuxuu ku riyooday wuxuu libaax cunaayo isagoo libaax dilay libaax uu dilay buu ku riyooday marka tiibuu kujoojira maanta maalintaadi wey libaax isaga ahaa hala taawiilu riyaaka wey ana anigu alladii kii baanahay ay samatni ummi hooyada igu magacaawday xaydara libaax kalayhi haabaatin kayn iyo hawd libaaxood leydka waa libaax magaciisa isaguna ka layfi khaabaatin meelaha kayntaada ah libaaxa ku jira ee kariihil mandara araggiisa uu karaahiye yahay la fiilin karin indhihiisa aan iska xajin karin oo kalaan ahay buu leehay adoo meel cidlaa joogo libaax dad cuna oo meel hawda kaaga soo baxay maxaad falleen ya jareecyadaa madax iyo minjo inta udhexaysa iyo dhididka baxa iyo wadnaha garaaca iyo waxaad samayn lahayd haddana kaaga imaaninaad nasiib baabad leedahay soo ma dayib kanoo kalaan ahay buu le libaaxaasoo kalaan ahay buu leey saxaabadu waa isku ekey xasaan binu haabit radia allahu canhu markii gabayga nabiga alay slam iyo kaalay eh, quraysh eh, u jawaab carabka soo wasaa ayuu soo baxay oo libax iska dhigay sidii libax saynta garaacayoo kalaan ahay buu leey kalayfi kaabaatin maan ahay karihil mandara araggiisa iyo mandarkiisa karaahiya ay tahay oo la fiirinba karin uufiihim waxaan u eefinayaa gaalada bisaaci saaca iyo miiska kayla sandara ufiihim bisaaci baan u oofin kayla sandara ka kayli sandara sandara meesha la yidhaha miiskeedoo kale sida sandar miiskeedoo kale ayaan inuu buuxin buu leeyahay si fiican baan maanta inugu buuxinaya abaalkiin abaalkii manfur inugu shubi bay ka dhigantah ufiihim bisaaci baan u oofin kayli sandara sandara kaylkeedi iyo miiskeedii qaala haddii laisku gabiyo waa la isdhaafsaday waa la daawanayaa waxaa lagu dagaalamayana waa warmo iyo seefo wey ogow geesnima meeshay gaadha fiiri nin qori wato oo waraa alxijaab iyo waraa aljudur waa ka ganganaya geesi ma aha seefihii baa laysla soo aalayaa inay mid qabsanaysa waa la ogyahay qaala fadaraba ra'sa marxab marxab madaxiisu ku dhuftay faqatala waa dilay madaxii marxaba waxaa la arkay dhulka ku dhacay uma kaana alfatxu furashadii dhacday calaa yadayhi cali amihiisa yuu ilaahay nasrigii guushii futuuxii iyo furashadii uu ilaahay ku daahiriyey qaala ibraahim baa wuxuu yidhi xadaana maxamed bn yaxya xadaana cabdsamd bn cabdwaalid can cikrima bn camaar bihada isnaadi bidura sagoo dheer qaala xadaana axmed bn yuusuf alasdi الsulami xadaana nadr ibn muxamed can cikrima bn camaar bihada baaba qowl ilahi tacaala ilaahay qowlkiisa uu yidhi xadiidkan isagaa mucjizaad baa tifka ah yaa sheegi kara inta mucjizaan soo maray ya mucjizaadka nabiga alay slam ee soo maray yaa sheegi kara xadiidkan dheer ee soo maray caaw ilaa afar mucjizaa ku jirta indhihii cali haye iskaba dheheye kow biyihii aalka oo batay ya nimankii tage oo ciddoodii ay joogaan nabi nabi alay salaam hmm. haye saxaabigii a taqriiban ducadii waad ka fahanay naam aha naam ya soo dhib warka codkiisa ma maqle rajula yaftaxu llahu calaa yadayhi ilahay ku furi doona gacmaha cali ilahay fatxiga ku siin doona iyo furashada wakaa saaxib almucjizaat sala allahu aleyh waali wasalam soomaalida waxay iska dhahayeen mucjizo mucjizo xagee ka taba mucjiziya iska leh almucjizaatu lilrasuul war mucjizo ah dhacda mucjizo ah kul hada min khuraafaati innaasi wa turhaatihim wa tasaahulihim fii kalaamihim hadallada ay fududaysanayaan bay ka mid tahay mucjizo lama sheegi karo waxaan rasuul ahayn mucjiza ma lagu sheegi karo almucjiza liman waalkaraamatu liman ya mucjizada waxaa iska leh ambiyada karaamadana awliyada iska leh wixii kale ee khawaariqu caadoo labadaa midna ahayn shacwadaa la dhahaa awliyaa u shayaadiin baa iska leh kahaanada falafallowgi iyo balaayada kuwaas ayaga ahaa jig lagu shaqeeyo kuwaasaa iskale soo maarti marka farqu bayn almucjiza waltacajub wax kasta oo lala tacajubo oo lala yaabo mucjize maaha haddaad yaabto mucjiza dhacday hala soo boodin khalad baad gashay nabi wuxuu lahaabaa dad kala siinaysaa ah, mucjizo warkaas laba dhaho iska dhaha mucjize maaha ayib baabu qowlillaahi tacaala wahuwa ilaahi aladii waalihi kafa aydiyahm cankum gacmahoodii gaalada inaga reebay waaydiyakum canhum ayaana ka reebay ina kala badbaadiyey si sulxigii iyo heshiiska uu iirgalo si hadafkii lalahaa loo gaaro xadaana camr bn muxamed annaaqid qaala xadaana yaziid bn haaruun ahbarana xamaad bn salma can haabit ibn aslam albunaani can anas bn malikin ana amaaniina rajulan sideetan nin riwaayo kale cadad ka yar baa soo marray wax la aruuriya sideetan ba isku gaarheen min ahli makata reer maka ah habaduu calaa rasuuli illah ama kuwa waa kuwo dagaal isku soo aruursaday weyaan kuwii la qabtay aan ahayn marka hore dayib habaduu calaa rasuuli illah nabigay ku soo hoobteen min jabali tanciin buurtii tanciin bay xaggeeda ka soo hoobteenee maka ku taallay mutasallixiin ayagoo hubaysan yuriiduuna doonaya qirata annabiy nabiga inay haad ka helaan sala allahu aleyh wasalam iyo asxaabi asxaabtiisa inay nabiga iyo saxaabadiisa ay haad ka helaan oy ku kadiyaan ayagoo raba oo heshiis ay qaateenoo way isdhigteene aan ku basinna ballanta ka baxno inahum laa aymaana lahum gaaladu aymaan iyo dhaar iyo ballan iyo cahdi midna ma leh iyay rabaanoo ballanta haddaheed yay dib raba inay buriyaan fa akhadahum nabigaa qaqabtay silman xaala kownihim silman ayagoo ah dad lasoo qafaashay silmanta macnaa waxaa weye asra ayagoo lasoo qafaashay oo isdhiibay ayaa lasoo qabtay fastaxyaahum nabigaa nooleeyey istaxyaahum istaxyuuna nisaahum tiyo kale fastaxyaahum waa iska baaqiyeelo waa iska daaya ma diline faanzla allahu caza wajal ilahay baa soo dejiyey wahuwa aladii kafa aydiyahum cankum waaydiyakum canhum bibatni makkata min bacdi an adfarakum calayhim wallah aclam bilahi towfiq sal allah wslam aleh